barbardhac iyo badin baf kale lawaa qabiya xumaankiyo wax midaya weeyaan dhawaada barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay koiy tobanka disembar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa kulmada la ciyaaray horyaalka brimier liaga aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta mancity oo dada guulaha soo laabatay kadib guushii ay ka gaartay kooxda kubadda cagta loton town sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta everton oo garoonkooda gutenberg ku garaacday kooxda kubadda cagta chelsea kulan laba gooli waxba lagu garaacay kooxda murushiyo burgentino sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa laliigaha sanadkan waxaa mucjise samaynaysa kooxda kubadda cagta jeruna kooxda barcelona ayay afar gool iyo labo ku garaaceen iyagooo garoonkooda jooga sidoo kale waxaynu eegi doonaa dhanka talyaaniga kooxda kubadda cagta roma iyo weliba kooxda kubadda cagta fiorentina barbarayay ku heshiiyeen sidoo kaleeto waxaanu eegi doonaa dhegaystayaal suuqa kaliibsiga waxyaabaha ugu waaweynaa ee kubadda cagta aad loo hayo aynu idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag hadii haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta man city ayaa waddada guulaha kusoo laabatay kadib guushii ay ka gaartay kooxda kubadda cagta loton haddaba kooxda kubadda cagta manchester city markaynu eegno waxaa leeyahay hal bil ayaa ugu dambeysay inay guul ka gaaraan horyaalka premier leaga tan iyo kulankii chelsea oo afarta gool iyo afarta gool markaa kadibna liverpool ay wada ciyaareen barbaro ay ku heshiiyeen spors ay wada ciyaareen barbaro stonvilla ayaa garaacday ugu dambeyntii laakiin wadada guulaha ay kusoo laabteen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta loton kooxdan innaba caadi maaha waa koox aada u khatar badan inkastoo kooxdan ay dadaashay kooxo badan ay ku dhegi gaartay sida liverpool arsenal iyo mancity laakiin waxaad arkaysaa in mar weliba si dirqiya ah loogu baxsanayo kooxdan loton la yiraahdo markii gurigooda ay ku ciyaarayaanna waa koox aad u khatar badan laakiin wayna sii buxun yihiin markaad aragto kulanka iyaga ayaa gool koowaad bilaabay ciyaaryaanka lagu magacaabo adibayo hayaa goolka koowaad dhaliyey isaga ayaa dabcan keenay ciyaaryahankan waa ciyaaryahan cajiiba kulankii arsenalna gool ayuu dhaliyey oo isaga ayaa dabcan eh, ciyaarta lixdan ko daqi markii mareysa gool ka dhaliyay ganars chelseana anirada kooxda masitana waa uu ka dhaliyey eh, markaad eegto kadib banaadi zilfa oo dabcan waayadanba gool yari haysatay oo waayadanba waxa weyaan bernardo silva mar hore ayaa ugu dambeysay inuu gool u dhaliyo waxaa ugu dambeysay kulankii barmouth waxay ahayd afartii nofembar markaasina kooxda kubadda cagta masiti ayaa garoonkooda itixaad stadium waxay ku garaacday kooxda barnemouth lix gool iyo hal gool markaas ayaa ugu dambeysay in ciyaaryahaankan eh, bernardo silva uu gool dhaliyo markaa eh, kulamo badan ayuu gool la-aan ahaa markaad aragto kulanka yangibos iyo james leaga kulanka masiti afar iyo afar chelsea ay la ciyaarey wax goola ah muusan dhalin inkastoo uu caawiyey sidoo kale kulanka xolkiisa portuqal wax gool ma dhalin kulankii eh, xolka portuqal islan ay la ciyaarayeen iyo kulanka liverpool ee barbaraha kulanka arbi lipsig gool muusan kulanka spors kulanka eh, astonvilla ugu dabaatii markaa gool ayuu dhaliyey oo astonvilla ayuu gool ka dhaliyay ciyaaryahankan bernardo silva xil ciyaareedkan todoba gool ayuu ku luguleeyahay sideed iyo kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoo idil eh, kooxda kubadda cagta mancity marka bernardo waa ciyaaryahaan aad iyo aada u khatar badan sidoo kaleeto jack grilish ee asigana goolka guusha dhaliyay aada iyad ayaa loo ammaanayaa waxaana laleeyahay ciyaaryahankan jack grilish markaad eegto goolka u dhaliya waxay ka dhigan tahay gool muhiim u ah kooxda kubadda cagta ee mancity kadib guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta loton hadaba sidoo kale markaad eegto kooxda kubadda cagta mancity ee ciyaaryahankan jack la tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta mancity laba xilli ciyaareed ka wuxuu u ciyaaray boqol iyo shan kulan ayuu ciyaaray dhammaan tartamada oo idil shan iyo tobankaasi ama boqol shan iyo tobankaasi kulanna wuxuu u dhaliyay keliya markaad eegto goolal aada u yar waana saddex iyo toban gool iyo sideed iyo toban gool asistiya marka laba sano wuxuu ku sameeyey ama laba sano ay ku qaadatay in saddex iyo toban gool ugu dhaliyo kooxda masity marka ciyaaryahankan jack la yidhaahdo waxaa leeyahay lacagtiisii baa lacag lagu khasaaray isagoo hal sano laba sano jooga sanadkiisii labaad ayaa u socda keliya saddex gool ayuu siiyey kooxda kubadda cagta ee mancity dhammaan tartamada odel siddeed iyo caawina xataa markii uu joogay kooxda stanvilla isaga waxa weyaan saddex boqol waa laba kulan uu ciyaaray dhammaan tartamada odel soddon gool ayuu dhaliyey halkaas soddon iyo uu caawiyey dhammaan tartamada odel kooxda kubadda cagta stanvilla marka ciyaaryahankan isagu ma laga sugayo in xil ciyaareedkii toban gool uu ku dhaliyo sidoo kaleetana uu toban gool ku caawiyay marka ciyaaryahaan aada iyo aad u daalan kolle waynu arki doonaa xil ciyaareedkan haddii eh, bandhigiisi uu sii weyneyn doono midda kale ciyaaryahankan eh, da uma laabna oo ciyaaryahaan sideed iyo labaatan sano jira waxa uu dhashay tobankii september kun sagaal boqol sagaahan iyo shantii waxyaaryahan laga bixiyey lacag waaliya boqol iyo labaatan milyan ayaa laga bixiyey markii la eego kooxda kubadda cagta stanvilla xilliga markii xil ciyaareed ama iyo xil ciyaareedkaasi markaa jack grilish goolka uu dhaliyey waxaa leeyahay gool muhiim ayuu ahaa hadda kooxda kubadda cagta mancity gushii ay ka gaareen loton waxay ka dhigan tahay in hadda mancity weli horyaalka bermeligan laga reebi kareen mar welbana ay tahay koox loo saadaalin karayo kuguuleysiga horyaalka maadaama iyagu ay yihiin koox aad iyo aad u khatar badan saddexdii sano ugu dambeysana horyaalka premier league ay ku guuleysanayeen tan iyo labada kun ilaa hadda waxa weyaan masiti ayaa ku guuleysanaysay horyaalka brimer league marka hadda markaad eegtan iyo labada kun sideed iyo tobankii ilaa hadda kooxda liverpool ayaa hal jeer ka dhex gashay mooyaane waxa weyaan saacaddan haddii liverpool aysan ku guuleysan lahayn lix sano ay waraan horyaalka brimer league ay qaadi lahaayeen oo xiriira marka kooxdan waa koox aada u khatar badan wax weliba ay sameyn karayaan haddaba masity soddon iyo saddex ayay leedahay astonvilla waxay leedahay soddon iyo shan dhibcood eh, arsenal waxay leedahay soddon iyo lix soddon todoba waxaa leh kooxda liverpool marka masity iyagu waxaa kusoo wajahan kulamo iska jircan kulamada soo socdana masity haddii ay badiyaan waxaa la aaminsan yahay inay rajeen doonto kulamada soo socda liverpool inay dhibcolumiyaan sidoo kale tan ay dhibcolumiyaan kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo ganaris haddaba masity kulanka xiga waxay la ciyaari doonaan cartel balas oo ay garoonkooda eh, ku qaabili doonaan lixiy labaatanka waa todobalixiy tobanka weyaan todobaadka soo socda ama sabtida kadib masida waxay soo dhawaan doontaa kooxda sheffield united marka labada kuna soo socda waxay laaminsan yihin masida inay badin doonta maadaama hoomkooda ay ku ciyaarayaan laakiin waxaa jira kulanka everton oo ay garoonka goodsenburg ay booqan doonaan toddobiy labaatanka decembar kadib sheffield united ay ciyaari doonaan kadibna newcastle ay ciyaari doonaan kadib baley marka masidi kulamada kusoo wajahan waa kulamo iska jilcan oo la aaminsan yahay inay badin karayaan wadada gulahana ay si toosa ah ugu soo laaban karayaan haddaba beb guardiola weligiisa inta uu tababaro u tan iyo labada kun iyo sideedii labada ilaa hadda afar kulan oo xiriirah markii yani shan kulan yani guul muusan weyn markaad eegto way jirtaa in saddex kulan guul la-aan u ahaado laakiin waxaa weyaan xilli ciyaareedkan isaga waxaa yacni lowton haddee ka badan lahayd beb guardiola shan kulan xiriir ah horyaal muusan guuleysan rikoor xun ayaa loo diiwaangelin lahaa laakiin guusha ay ka gaareen kooxda lowton waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo masiti hadda wadada guulaha ay kusoo laabteen sidoo kale masiti war fiican ayaa usoo baxaya kaasi oo sheegaya ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin dubronia haddaba cagidahab ama kevin dubronia waa ciyaaryahaan aada u khatar badan waana mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan markaad eegto kooxda mancity markaad eegto waxaa jira ciyaaryahaan yacni waa dooqa koowaad mar weliba kevin dubruni hadduu ciyaari waxaa la aaminsan yahay in mancity wax badan ay sameyn karayaan xaaladda haalan ayuu ka warbixiyey tababaraha kooxda kubadda cagta mancity macalin beb guardiola waxaana uu shaac ka qaaday in ciyaaryahanka loo magacaabo haalan uu yahay ciyaaryahaan dabcan weli dhaawiciisa uusan ahayn waxweyn wuxuu leeyahay keliya ciyaaryahanka stressr ahayey buuqbuuq ayaa ku furnaa marka ciyaaryahankan nasiinayo u baahnaa marka waxaa laleeyahay kulanka soo socda ee shan maalin kadib lixiyo tobanka december crystal balas ee garoonka mancity ku ciyaari doonto wuu ciyaari doona ayuu yidhi marka kulanka jerman dukuna sidoo kaleeto xaaladiisa uu wanaagsan yaa leeyahay marka keliya mancity waxay sugayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin dubrunia kevin dubrunia waa ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta mancity waana ciyaaryahan daabia markaad aragto xil ciyaareedkii hore toban gool ayuu siiyey lix goolna waa wuxuu ahaa xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa uu goolasha uu caawiyo marka ciyaaryahankan sababtu muhiim ugu yahay kooxda kubada cagta masity waxaad arkaysa in ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahaan siiyey boqol gool markaad aragto waa boqol afartan iyo lix gool caawin siiyey sagaashan iyo lix goolna siiyey saddex boqol konton iyo uu dhammaan u ciyaaray marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan cajiiba ah, xil ciyaareedkii isagu waxa weeyaan haddii ay ka jaban tahay xataa gool waa uu kusiinayaa wuxuu kusiinayaa toban gool caawina iyo toban gool lalena marka xil ciyaareedkii hore toban gool ugu yaraan wuxuu ku log lahaa soddon iyo lix gool ayuu kulug lahaa ama afartan gool ayuu kulug lahaa dhammaan tartamada oo idil afartan iyo sagaal kulan oo ciyaarey marka ciyaaryahankan inaba caadi maaha kevin dubruni waxaa laleeyahay goordhona goordhona waxay rajeynayaan taageerada shaqada kubadda cagta masiti in uu garoomada kusoo laabto markan haddiinu eegnana kooxda kubada cagta chelsea guuldaro xanuun badan ayay kala kulantay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo everton haddaba kooxda kubadda cagta chelsea markaad eegto xilli ciyaareedkan xilli ciyaareed xun ayuu yahay markaad eegto kooxda kubadda cagta chelsea marushi burgentino xataa waxaa leeyahay waxaa macquulahan gebi ahaanba la ceeriyay maadaama kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan lix kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen keliya shan kulan ay guuleysteen haddaba markaad eegto tan iyo jose marino labada kun iyo saddexdii iyo labada kun iyo afartii ilaa hadda ma jiro macalin ka oo markaad aragto ciyaaryahankan ama murushi burgentino waa macalin aad iyo aad u liitaya leeyahay sababtay tahay kooxda kubadda cagta chelsea ah, iyagu sanad haddii ay xumaato waxaa la aaminsanaa in sanad kale inta badan ay wanaagsanaa jirtan iyo roman abromvich kooxdiisa marka eh, chelsea waxa weyaan xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkan isku mid aya tahayba tani markii dabcan xataa markaad aragto somas tuqi markii uu ka tagay garhan botter kooxda aad iyad ayuu bahadilay sidoo kale markaad aragto eh, frank lambard isagu waxa weyaan toban kulan keliya iyo hal kulan ku badiyey eh, sidoo kaleeto marushia burgentina isagana waxaa leeyahay isagoo ciyaaryahaano jiil dahabiya haysta ayuu haddana waxa weyaan wuxuu u dhaqmayaa macalin aan ka faa karin ciyaaryahaanadiisa ee tayada badan leh marka marushia burgentino waxaa leeyahay dhowr tobabarayaa jira oo la saadaalinayo in eh, lagu bedeli karayo kooxda kubadda cagta chelsia eh, macal u noqon karaya waxaana kamid ah eh, ninka lagu magacaabo deserby haddaba deserby waa tababaraha kooxda kubadda cagta brayton waana tababaro aad iyaad u khatar badan isaga waxa weyaan waxaa la aaminsan yahay in lagu bedeli karayo oo booskiisa shaqadana lagu buuxin karayo laakiin isagu waa uu hadlay wuxuu shaac ka qaaday in wax badan yani uu rajeyn doono murusha burgentino weyaan kooxda kubadda cagta chelsea in wax badan uu qaban doono laakiin markaad aragto kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareed xun ay ku jiraan waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta chelsea waqti xun inay ku jiraan oo markaad aragto ay guuldaro waaweyn ay qaadan ay qaadanayaan kooxda kubadda cagta everton aad iyad ayaa loo amaanayaa tobabaraha kooxda kubadda cagta everton macalin sindaj haddaba macalin sindaj waa tababare aad iyaad u khatar badan markaad aragto xilli ciyaareedkan haddii kooxda kubadda cagta everton aan laga jari lahayn dhibcaha kooxda everton way ka saramari lahayd kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea markaad aragto hadda chelsea xataa kaalinta labiiy tobanaad horyaalka brmer league ayaa dib loogu celiyay dhammaan falanqayaasha waxay leeyihiin chelsea waxay u baahan tahay in waqti yacni la siiyo ciyaaryahaanadan halka qaarno ay leeyihiin waa in gebi ahaanba la celiyaa tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea marucio bucotino dhanka kaleetana haddiinu eegnana eh, waynu arki doonaa haddii la ceelin doono tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea murishi burgentino eh, haddiinu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona shafi hernandes ayaa waxa uu ka hadlay guuldarada xanuunka badnaha ee xalay loo geystay jeruna waa koox aad iyo aad u khatar badan xil ciyaareed cajiib ah ayay qaadanayaan kooxda kubadda cagta jeruna haddaba kooxda kubadda cagta jeruna markaad aragto xil ciyaareedkan eh, waa kooxda ugu horeysa ee laliigaha kaalinta koowaad ay ku jiraan sidoo kaleeto markaad aragto waa kooxda xil ciyaareedkan keliya hal kulan yani la kulantay ama hal kulan keliya laga raacay waana kooxda kubadda madrid ayaa dusha u saarisay oo dabcan garaacday ma jirto koox kale oo xil ciyaareedkan ka foofiican kooxda kubadda cagta jerona waxaa aad yaad loo ammaanaya tobabaraha kooxda kubadda cagta jerona sidoo kaleetana jerona sanadkan waxaa leeyahay maku guuleysan karayaan horyaalka gudaha wadanka sbain oo sanadadii ugu dambeysaba ay ku guuleysanayeen barcelona sidoo kale real madrid sidoo kale kooxda kubadda cagta atletic madrid haddaba markaad aragto eh, kooxda kubadda cagta jaruna sanadkan eh, yani waxay sameynayaan waa waxay nabaanin caadi ahayn weyaan jaruna waxaa eh, mar dhow ay ahayd markii ay usoo dalaceen horyaalka wadanka sbain oo markaad aragto xil ciyaareedkan ama xil ciyaareedii ugu dambeysayba kooxda kubadda cagta jaruna waxay ahayd xil ciyaareed dabcan cajiib uu ahaa inkastoo ee eh, dabcan dhowaan ay usoo dalacday gudaha ama horyaalka gudaha ee wadanka sbain haddaba xil ciyaareedkan waxa weyaan iyagu goolal ka badan ayay ku badanayeen kooxaha waaweyn sida barcelona iyo kooxda kubadda madrid lix iyo kulan ayay ciyaareen dhammaan tartamada idil saddex kulan ayay badiyeen laba kulan ayay barbaro galeen hal kulan ayay guuldaro qaateen sidoo kaleeto eh, markaad aragto soddon iyo sideed gool ayay dhaliyeen labaatan gool keliya laga dhaliyay sideed gool ayay haystaa markaa jeerona waa cajiib markaad aragto xil ciyaareedkan kooxo badan ay guuldaro dush u saadhisay barcelona iyo afar laba ku garaaceen valencia iyo laba iyo ku garaaceen atletic bilwa iyo halhal la galeen jerona waxay garaacday koox kubadda cagta iyo falkano laba gool iyo hal sidoo kaleetana waxay afar gooli laba ku garaaceen koox kubadda cagta osasuna waxay hal gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta saltavigo waxay shan gooli laba ku garaaceen kooxda kubadda cagta almeria waxay hal gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta kedis guuldaro waxaa dushuu saaraysa koox kubadda cagta real madrid saddex gool hal kadibna waxay sii garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, valarial laba gool hal kadibna shan gool iyo saddex gool ay ku garaaceen malorka sidoo kaleeto afar iyo laba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta garnaada xil ciyaareedkan sidoo kaleetana bilowga xil ciyaareedkan las balmas ayay hal gooli waxba ku garaaceen sidoo kale safilia ayay garaaceen gatefe ay saddex gool waxba ku garaaceen real socied ayay barbara la galeen marka kooxdan innaba caadimaha sanadkan oo ciyaaryahano waxay haystaan cajiib ah oo aad aad u khatar badan marka haddii ay barcelonaba ay garaaceenba waxay ka dhigan tahay sanadkan in horyaalka ay ku guuleysan karayaan ciyaaryahanka loo magacaabo artem eh, dawakey ayaa ku bilaabay gool koowaad kadib roberto lwandiwiski ayaa dhaliyay rafina ayaa caawi gool kale megwal eh, godaris ayaa dhaliyay goolka barbaraha eh, waxaa caawiyay ciyaaryahanka loo magacaabo evan martin afar daqiiq ciyaarta markii mares kadibna valery oo bedel kusoo galay dhaliyay siddeetan daqiiqo kadib ikay gundogan sagaashan daqiiqo kadib ugu dambeydtiina ciyaaraanka lagu magacaabay stowani ayaa dhaliyay goolka ugu dambeeya goolkan afraad marka barcelona markaad aragto ciyaaryahaanada kooxa kubadda cagta sheruna waa ciyaaryahaano aan la kaseen marka laga reebo labadoo ciyaaryahan saddex ciyaaryahaan sida ciyaaryaanka lagu magacaabo beling sidoo kaleet markii laga raabo eric harshia oo ah ciyaaryahaankii hore kooxa kubadda cagta barcelona inta kale lama yaqaano marka shabaab falankiisa oo lacag waali ku fadhiya oo waxaa weyaan oo ciyaaryahaan caan ah oo aada u khatar badan sidoo kale roberto lwandowiski oo isagu ku guuleystay xilciyaareedka hore xilli ciyaareedka hore goodalinta horyaalka wadanka sbain rafina oo ciyaaryahaan weyna ah, kagundugan dejon bedri eh, jow cancelo christensen aruqow sidoo kale ninka lagu magacaabo julius conte iyo inaki bielno ama inaki beno marka ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahaan aada u khatar badan sidaas haytaana waxaa garaaca ciyaaryahaan aan aqoon loo lahayn marka ciyaaryahanka lagu magacaabo alkis calsia waa kabtanka kooxda kubadda cagta lagu magacaabo jeruna waxaa la aaminsan in ciyaaryahankan uu soo jiitay kooxo badan oo waaweyn sida koox cagta liverpool sidoo kaleeto koox kubadda cagta masity xataa way doonayaan ciyaaryahankan marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan aada iyo aad u khatar badan oo kubadisashadiisii aad iyo aad wanaagsan tahay xil ciyaareedkan wuxuu dhaliyey saddex gool lix iyo toban kulan u kooxda cagta jeruna afar goolna waa uu caawiyay marka ciyaaryahankan waxaa laleeyahay waxayiryahaan durba soo qabtay indhaha caalamka waxaa in ciyaaryahankan ay qaadan karayaan kooxo waaweyn oo dabcan eh, markaad aragto masiti iyo kooxda liverpool iyo chelsea xataa wydondonian ayaa leeyahay diin weegnana ah dhegeystayaal dhanka kalena kooxda kubadda cagta sports iyaguna wadada guulaha kusoo laabteen sports waxaa guul ugu dambeysay markaad aragto ma yacni kulmadii ugu dambeysaba waa la garaacayay ama barbaray galayeen markaad aragto tan iyo kulankii xanuunka badnaa kooxda kubadda cagta sports afar gool iyo hal lagu garaacay garoonkooda lixdii november waxaweyaan ilaa iyo hadda waxaweyaan laakiin ugu dambeyntii xalay newcastle garaaceen marka crystal palace ayaa ugu dambeysay waxaay ahayd toddobaiylabaatanki oktoobar tani markaasi maysan guuleysan laakiin ugu dambeetii xalay ayay guul gaareen oo afar gool iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united ciyaaryahanka loo magacaabo udugay oo difaaca ah dambeed bidix ka ciyaara waana ciyaaryahaan aad aad u khatar badan ayaa gool kuwaad bilaabay hominson ayaana goolkaasi caawiyey sidoo kaleeto markaad aragto richardson ayaa goolka dhaliyay kii labaad soddon iyo sideed daqiiqo kadibna ciyaaryahanka lagu magacaabo richardson ayaa goolka la dhaliyay bedrbour ayaa ka caawiyay kadibna ciyaarta gabagabada markay mar sideetan daqiiqo son ayaa goolka ugu dambeeya dhaliyay afarta gool jelanton ayaana goolka calanka u keenay kooxda kubadda cagta newcastle ee united haddaba markaad aragto kooxda kubadda cagta ee sports iyagu waxa weeyaan weli weli waxa weeyaan rajadoodii way nooshahay markaad aragto hadda waxay soddon dhibic ay leeyihiin dhammaan tartamada xilciyaareedkan lix toban kulan xilciyaareedkan oo ciyaareen toddoba dhibcood ayay ka dambeeyaan hogaamiyaasha horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta liverpool waxay sidoo kale lix dhibcood ka dambeeyaan arsenal waxay shan dhibcood ka dambeeyaan kooxda stonvilla waxay saddex dhibcood ka dambeeyaan macity marka sanadkan horyaalka bermeliga waa laisku hayaa liverpool oo aad iyo aad u shidan arsenal oo inabaanan caadi ahayn astonvilla oo sanadkan oo waxa weyaan oo aad iyo aad u khatar badan mancity sidoo kale kooxda kubada cagta sport sidoo kale manchester united sidoo kale xataa iyago xataa malagareebi karo newcastle way khatar badan marka xil ciyaareedka todoba kooxood ayaa ku dagaalami doona horyaalka premier league inkastoo laakiin liverpool iyo arsenal leeyahay waa laba kooxood oo xil ciyaareedkan qeyl qeyl gelin karaya kooxda kubada cagta ee mancity hadaba newcastle united iyagu xataa waxaa weyaan shantii kun lagu dambeysay horyaalka brmelig ee ciyaareen saddex kulan ayaa la garaacay haddaba dhibaato weyn ayay dareemayaan kooxda kubadda cagta newcastle united waxaa ka dhaawacmay goolhayahoodii kooxda kubadda cagta newcastle ninka lagu magacaabo nick bob waayadan waxaa ciyaarayay ciyaaryaanka lagu magacaabo dibrofka saas ay tahana waxaa weeyaan guulo ama guuldarooyin xanuun badan ayaa dusha loo saaranayay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle united haddaba newcastle waxaa kusoo wajahan kulamo adag marka waxaa laleeyahay newcastle united suuqa kalibsiga waa in january ay ciyaaryahaano muhiim soo qaataan toddobaadkan waxay la ciyaari doona kooxda kubadda cagtaysi milan iyagoo markaa dabcan garoonkooda ku qaabili doona kulankan milan kadib newcastle waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta fulham oo wacdaro ka sameyneysa horyaalka bermeliga shantii kulan ugu dambeysa horyaalka bermeliga ciyaareenna waxaa weeyaan shantaasi afar waxay ku dhaliyeen ama eh, labadii kun ugu dambeysay oo ciyaareen tobangol horyaalka bermeliga ay dhaliyeen sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa isla soo socda kooxda kubadda cagta ee chelsea ah oo garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonaan kulanka waa kulan xiso badan waana kulanka kuwaatar finaalaha koobka ee leaguecup-ka loo yaqaana kadibna lowton ayay garoonkooda ku booqan doonaan oo xil ciyaareedkan kooxaha waaweynka xataa ay ka qeeliyaan kooxda kubadda cagta lowton marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan inabaanan caadi ahayn sidoo kale waxyaabaha kale eeto kubadda cagta aadka loo hadal hayay waxaa ka mid ah, kooxda kubadda cagta fulham shan gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta westham markaad aragto kooxda kubadda cagta fulham xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan westham oo inaba aanan caadi ahayn oo labadan kooxood london ay ka wada dhisan yihiin raw jamanes waxa weyaan waxaa leeyahay wuxuu haystaa foom fiican william sidoo kale eh, gool ayuu ka dheliyey ninka lagu magacaabo eh, marco wilson sidoo kale fenicias dhammaan ciyaaryahaanadaasi shabaqa ayay soo taabteen halka kooxda kubadda cagta atletic madridna ay garaacday kooxda kubadda cagta almeria laba gool iyo hal ay ku garaacday atletic madrid sanadkan iyaguna horyaalka wadanka sbain way ku tartamayaan marka sanadkan afar kooxood ilaa shan kooxood ee ku tartamaya horyaalka eh, wadanka sbain gaar ahaan afar kooxood jeruna real madrid barcelona sidoo kale kooxda kubadda cagta atletic madrid sidoo kaleeto dhanka talyaanigana roma ayaa halgool iyo halgool la gashay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo verontina iyagoo dabcan sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta bologna sanadkan aada iyo aad u khatar badan tahay laba gooli hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo serlentana haddaba bologna waxa weyaan waxaa macalin u ah ninka lagu magacaabo ciiraankii hore ee aadka u badnaa ninka lagu magacaabo tiago moto moota weyaan ayaa tobar u ah marka ciyaaryahanka inaba caadi maha waa ciyaaryahan cajiiba markii oo ciyaaraha ciyaari jiray marka tobanimadiisina aad u wanaagsanta balogna kaalinta shanaad ayuu kaga xil ciyaareedkan shan iyo toban kulan oo ciyaaray lix kulan ay badiyeen todoba kulan dirow laba kulan barbaro waa todoba kulan laba kulan waa la garaacay todoba kulanna barbaro ayay geleen marka talyaanigana aad iy aad ayuu u shidanyahay halka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo olombic leone iyaguna lorente ay garaaceen Eh, kooxda olompic leon waxay garaaceen kooxda kubadda cagta tolose lacased ayaana hatiri dheliyey olompic marsel iyagona afar gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta lorente waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddiinu eegnana dhegeystayaal markaan tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united erigton hag ayaa aad iyo aad eh, ugu faraxsan inuu soo laabto ciyaaryaanka lagu magacaabo ee eh, casamirow haddaba kasamiro ayaa social mediaha lagu arkay isagoo dabcan ruucleynaya sidoo kaleetana tababar gooni gooni qaadanaya taa oo ka dhigan in ciyaaryahankan la heli doono kulanka eh, liverpool inkastaan la heli doonin kulanka ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta byr munich toddobaadkan kooxda kubadda cagta manchester haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester marka aad iyo aad ugu faraxsan yahay in ciyaaryahankan eh, dib ugu soo laabto kasamiro waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee eh, manchester united waa iyadanba uu maqnaa laakiin markan waxaa laleeyahay ciyaaryahankan waa la heli doonaa inkastoo aan la shaacin goorta soo laaban doono laakiin waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan kasamiro diyaar u yahay kulanka soo socda ee liverpool anfield stadium hadaba kooxda kubadda cagta united inta badan ay ku dhiban tahay ama dhibaato badan ayay kala kulantaa kooxda kubadda cagta liverpool sanadadii ugu dambeysay marka waxay doonayaan inay ku garaacaan kooxda kubadda cagta liverpool garoonkooda oo waayadanba garoonkooda aan lagu garaacin xil ciyaareedkii hore ayaa ugu dambeysay sidoo kaleeto waxa leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united isaga xataa qudhiisa waxaa leeyahay maxaa diidaya in la ceeriyo haddii toddobaadkan gudihiisa labada kooxood ay ganaacaan waa kooxda kubadda cagta bayer munij oo careysan oo doonaysa markan in ay garaacdo kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool oo u tartamaysa horyaalka bermeliga hadda hogaanka horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa gacanta ku haysa waxay doonayaan sanadkan inay dabcan ka qaadan koox kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta masidi marka waxaa leeyahay united dhibaato badan ayay dhexda ugu jirtaa waxaa laga cabsi qabaa in hadii labadan kulan soo socda haddii la garaaco eh, kooxda kubadda cagta manchester united eric ten hag shaqadiisii gebi ahaanba uu halis ku jirto hadaba maxaa laga rabaa kooxda kubadda cagta united marka inay badiyaan kulamada soo socda ama waxaa laga doonaya inay badiyaan haddaba united markaad eegto eh, ciyaaryahanada ka dhaawacan waa ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, ericson oo kulanka soo socaan maqnaan doonin sidoo kaleeto kasemiro ma ciyaari doono kulanka habeednaba la ciyaari doonto koox cagta manchester naadiga bayer mulg sidoo kaleeto masimont wuu maqnaan doonaa malashi wuu maqnaan doonaa martinisna wuu maqnaan doonaa halka bayer mulign haddinu eegnin ciyaaryahanada ka maqnaan doona eh, habeendanba ciyaaryahanada waxaa kamid a ah ganabri sidoo kaleeto waxaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo delight sidoo kaleeto ciyaaryahanka daadeer lagu magacaabo buchman markii ugu dambeysay waynu ogeen kooxda kubadda cagta bayl munij ayaa garoonkooda ku garaacday afar gool iyo saddex gool koowaad taani ayaa bilaabay kayn ayaa ka caawiyay kadib ganabri hoogland ayaa goolkiisii ugu horreeya dhaliyay kadibna kayn ayaa rigooro dhaliyay samirow sidoo kaleeto ciiryaanka lagu magacaabo hotel marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta man united kulanka soo socda ee bayr munij ay badin doonto marka sidoo kale bayr munij waa koox dabcan eh, rikoorkeeda difaacanaysaa sababtay tahay koox kubadda cagta bayr munig waxaa leeyahay eh, waxaa ugu dambeysay weraan laba iyo toban sano ka badan ayaa ugu dambeysay leeyahay in wareega guruubyada lagu garaaco koox kubadda cagta bayr munig marka bayr munig aad iyo aad ay u adag yihiin waana koox aad iyo aad badan dagaalanta hadaba kooxda kubadda cagta bayr munig markaa eh, markaynu eegno iyagu gruubkan kaalinta kubaad ay kaga soo baxeen kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kale copenhagen iyo kooxda kubadda cagta galatasaray ayaa isku dhayaan saddexdan kooxood midkooda ayaa hari doonaa midkooda ayaa yurub league aadi doonaa kooxda kubadda cagta united waxay u baahan tahay marka hore inay garaacaan kooxda kubadda cagta bayern munich kadibna waxay u baahan tahay kooxda kubadda cagta galatasaray iyo weliba kooxda kubadda cagta copenhagen in ay barbare ku heshiiyaan sidaas ayay kusoo bixi doontaa hadda afar dhibcood ay leedahay haddii ay badiyaanna toddoba dhibcood ay tegi doonaan marka fursad ayay u tahay kooxda kubadda cagta united fursadaasina waa in laakiin kooxda kubada cagta copenhagen iyo kooxda kubada cagta galatasaray midkooda ama labaduba ay barbara galaan marka waynu arki doonaa laakiin waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta manchester sanadkan hadiiba ay wareega lix iyo ay gaaraan waxaa leeyahy sanadkan maxaa inay ku guuleystaan tartanka champions league len sababtay tahay dhibaato badan ayay ku mareen gruub wareeg gruubyad inkastoo markaad eegto wareega lix iyo tobanka wixii ka dambeeyay uu yahay yacni dhibaato badan yani wareega lix iyo tobanka wareega sideedda wareega afar dhamaadka ilaa finaku yahay dabcan kulamo xiiso badan laakiin manchester united copenhagen iyo galatasaray ayay ku wareereen marka mugula tahay in wareegii lix iyo tobanka lagu aadiyo kooxda cagta madrid oo kale kooxda kubadda cagta markaad eegto b e oo kale oo haddii kaalinka waad kusoo baxda iyo kooxaha kale aad ku khatarta badan laakiin mar weliba united waxaa leeyahay sanadkan mucjiso way sameyn karayaan haddii wareegii lix iyo tobanka u gudbaanba sanadkan wax u diidaya malahan ayaa leeyahay inay ku guuleysaan tartanka jamins leaga sidoo markii markiiaynu eegno eh, kabtanka kooxda kubada cagta manchester united ee bruno fernandes ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aad iyaad ugu xun yahay in sanadkan kooxda kubadda cagta united ama kooxdiisaba waxa weyaan xaalad xun ay ku jiraan laakiin wuxuu leeyahay waynu ka bixi doonaa wax badan ayaynu sameyn doonaa marka tababaraha waxaa laga doonayaa kulanka eh, habeen damba eh, bayer munige ay la xiyaari doonaan in falsafad cusub uu kusoo galo marka kulan xiise badan ayaa dabcan aynu daawan doonaa marka laakiin bayer munig iyagu waa koox aad iyo aad u khatar badan sidoo kaleetona waxaa shaki la gelinayaa oo hadda laleeyahay waaba la ceerin karayaa tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea murishi bujentino haddaba eh, waxaa leeyahay murishi bujentino waa tababare eh, dabcan aad iyo aad ugu liita ama ku liita eh, falsafada markaad eegto ama chelsia tahay waxaa leeyahy tobabarahan waa tababarihii ugu xumaa muddo kadib sababtay tahay waxaa leeyahay in chelsea ay ciyaarto lix iyo toban kulan lix iyo tobankaasi kulanna sagaal iyo toban dhibcood ay shaqaystaan waxaa leeyahay waa macalinkii ugu xumaa taariikhda ayaa leeyahy waa mid ka mid ah macalimiintii waa macalinkii ugu xumaa ayaa leeyahay eh, koox chelsea laylaya kadibna lix iyo kulan ugu horeeya sagaal iyo ka shaqaysta marka waxaynu ognahay chelsea xil ciyaareedkan waxay dhumiyeen dhibco gaaraya ilaa iyo eh, markaad eegto kow iyo toban yani ko iyo toban jeer ayay dhibcolomiyaan ama ko iyo toban kulan ay dhibcolomiyaan sababtay tahay toddoba kulan ka mid ah waa la garaacay ko iyo tobankaasi afarna barbar ayay galeen marka xilli ciyaareedkan keliya shan kulan ayay guuleystay lix kulan oo ciyaareen marka waxaa leeyahay chelsea sanadkan xaaladeeda ma wanaagsana oo kooxda kubadda cagta everton oo xilli ciyaareedkan laga jaray toban dhibic ayaa garoonkooda ku garaacday marka murushi burjuntino qudhiisa xataa haddii la ceeriyo waxa weeyaan waa macquul oo warkan ma noqon doono warshooga sababtay tahay marushi bujentino isagu waxaa leeyahay sanadkan aad yaad ay u liitaa sidoo kale markaad eegto koox kubadda cagta chelsea eh, waxaa sii badanaya dhanka dhaawaca waxaynu ognahay in christopher inkunku uu maqan yahay sidoo kale benjilwal uu maqan yahay jalobah uu maqan yahay fofana uu maqan yahay sidoo kaleeto ciidaanka loo magacaabo maalo gusto uu maqan yahay lafi uu maqan yahay ogojogu uu maqan yahay haddana waxaa leeyahay ris james ayaa ku biiray danka dhaawaca oo ciyaaryahankan ayaa maqnaan doona ugu yaraan hal bil ama hal bil bar ayuu garoomada ka maqnaan doonaa sida wararku ay sheegayaan haddaba chelsea markaad eegto shanta kulan kusoo wajahan waa inay markaa wadada guulaha kusoo laabtaan haddii kale waa loo yaabaa macalinka chelsea marugi bargentino toddobaadka soo socda waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sheffield united sidoo kaleet waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle united sidoo kaleetan waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta wolves crystal balas ay la ciyaari doonaan garoonkooda kadib lowton waa inta ka dhiman bishan ugu yaraan bishan ayna ku guda jirno waxay ciyaari doonaan shan kulan marka shantaasi kulan ayaa lagu qiimeyn doonay leeyahay tobabaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ah, brushi burgentino sidoo kaleeto brushi burgentino waxa uu shaaca qaaday in suuqa kala iibsiga ay geli doonaan waxaana la aaminsan yahay kooxda cagta chelsea in weeryahan ay soo qaadan doonaan waxaa la aaminsan yahay waxaa jira laba weeryahan mid koowaad waa ninka lagu magacaabo osimhen oo ciyaara koox kubadda cagta napoli sidoo kaleetna midka labaadna waxaa laleeyahay waa ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee brenford ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo evantoni evantonina waxaa la aaminsan yahay in lagu heli doono lacag dhan toddobaatan milyan ilaa sideetan milyan sidoo kale sidoo kale waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta chelsea inay soo qaadan doonaan ama ay soo qaadan doonto ciyaaryahaan maskaxdiisii ay u kala go-do wanaagsan markaad eegto oo yani waxaa jira ciyaaryahaano daayara ciyaana dhexe ka ciyaara sida ciyaaryahanka lagu magacaabo antin grisman oo kale yani ciyaaryahan daadiisa ay weyn tahay laakiin dadiisa ay wanaagsan tahay marka waxaa leeyahay la keeni doona hal ciyaaryahaan oo weyn oo maskaxdiisii fiican tahay oo wax badan ka caawin karaya kooxda kubadda cagta jelsia marka jelsia dhibaato badan ayay dareemayaan xataa goolhayooda xataa ma wanaagsana waxaa la aaminsan yahay goolhayaan hadda ku jira eh, ninka loogu magacaabo sanchez in kulamada soo socda hataa la ciyaarsiin doonin oo ciyaaryaanka ama goolhayaha kale bedrovij la ciyaarsiin doono sida wararka ay sheegayaan guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulin magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynana nola kulanka